lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna anfacna bima calamtana wasidna cilman watuqan yaa rab alcaalamiin wabacdu waxaan kusoo jirnay alkhabar khabar khabarka waan soo sheegnay laba qaybood baa loo qabayaa khabar mufrad ah iyo khabar hayru mufrad khabarka mufradkaah waxaan waa midkii afar xabo aan ahayn jumlo ismiyaah markii mubtadihii la sheegay waxaa mubtadaha ku xiga haddaysan noqon jumlo ismiya oo mubtadahii khabar kala iyo ficil iyo faacil iyo jaariya majruur iyo daraf intaa waxaan ahayn meesha hadday yimaadaan maxaa loo yaqaanaa khabar mufrad tusaale almucallimu maahirun mucallimku waa maahir waa mid ku xeel dheer macalinimada maahir mubtadahii khabar miyaa kelmadda maahir yaa ma tahay maya ficil miyaa maahir maya xaraf jar miyaa wax hoos dhigaya maya madaraf baa waa maya afarta haddaysa midtoona ahayn maahir waxaan leenaha waa khabar mufrad ah khabar mufrad ah alqismu thaani ayaa maanta qaadanayna aad buu u fududyahay idankaale si fiicanoo la soco wuxuu yidhi qaybta labaad ee khabarka alkhabaru hayru mufrad waa khabarka hayrulmufradka la yidhaahdo aan mufradka ahayn kaas yashmalu wuxuu koobsanayaa afar waxyaabood aljumla alficliya jumlad ficil waxa laga wada jumlad ficil ka bilaabanaysa kataba dahaba ka bilaabanaysa waljumla alismiya iyo jumlada isma macnaheed muxuu yahay jumlo ka bilaabanaysa magac ka bilaabanaysa mubtadaiyo khabar waljaaru waalmajruuru xaraf wax hoos dhigaya iyo ku hoos dhigayay iyo wadarfu darf makaankii iyo darf zamaankii aan gaari doono afartaas ayaa waxaa loo yaqaanaa khabarun hayru mufrad mufradka ibobsi kow jumla ismiya laba jumla ficliya saddex jaariya majhuulafar intaas hadday booskii khabarka yimaadaan maxaa loo yaqaanaa khabarun hayru mufrad intaas qabahad tusaaluu ku siinayaa muxamadun muxamed yaqra'u wuu ahrinayaa alqur'aana wuu ahrinayaa oo kale muxamedun soo ma ah soo ismigoodan ma kaanaya ina idana ka horeeya muxuu yahay marka muxamed waa mubtada booskii khabarka aan ka yaa fadhiya hadda yaqra'u yaqra'u maxay tahay waa ficil mudaarac soomaahan jumla ficila booskii khabarka hadda yaa jooga jumlad ficila icraabteeda waan gaari doonaa tan ku xigta bal fiiri muxamedun muxamed ninka la yidhaahdo abuuhu caalimun aabbihiis caalimun waa nin wax yaqaan ah muxamed ninka layidha muxamed soomtada ma ah booskii khabarkaa u rabnay abuuhu baa taal khabarka waxaan naqaanaa inuu yahay mid dhammaystiraya mubtadaha soomaaan abuuhu muxamed miyaa dhammaystiraysaa muxamedun muxamed abuuhu aabihii ma dhammaystirta maxaa ka fahamta abuuhu inaysan hee khabar ahayn waayaha abuuhu maxay tahay waa mubtado cusub qaa'imunna waa khabarkan abuuhu abuuhu oo mubtadaah iyo qaa'imun oo khabar isula socda baa maxay joogaan booskii khabarka jooga maxamed booskiisa jooga jumla ismiya la dhaha marka marba haddii jumladu mubtada ka bilaabanayso jumla ismiya tankuxita fiiri moxamed ninka cindaka agtaada joogaa cindaka waa daraf meesha agtaada booska agtaada ah buu joogaa waa daraf muxamedun fidaari maxaa weeye fi waa xarfujar daarna waa majruurun soomaa mooskee bay taallaa mooskii khabarka bay taallaa see loo ciraabayaa muxamadun bal fiirso muxamadun yaqra'u markaan iciraabo khabar kasta mubtada kasta oo khabarkiisu jumla ficliya yahay sida loo ciraabaa barat muxamedun waa mubtadaun marfuucun bilibtida ilaa akhri wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhirihi liannahu yaqra'u mubtadaan sheegna maxaa u baahannaha khabar soo maahan khabar toosa meesha ma yaal maxaa yaala ficil ficilka icraab caadu icraab ficilka yaqra'u ficilun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhiri sababta ii sheegay li'annahu ficlu mudaaric saxiixun wakaa wa faaciluhu damiirun mustatirun taqdiiruhu huwa faacilku ama inuu qarsoon yahay ama inuu muuqdaa meel faacil la'aan ahaba yaraatee hee ma jiidho soo maahan yaqra'u huwa baa kuu qarsoon halkaa markaa marayso maxaa sheegtay ficil iyo faacil maxaasamaysanaysaa waxaad leedaha markaa waljumlatu jumlada min alficli ah yaqra'u iyo walfaacil oo ahee huwa fii maxalli rafci boos godaal bay joogaanoo khabarulmubtada'i mubtadihii maxamed ahaa khabarkiisi weeye marka waa ku dhacay soomaahan haye ii ciraab almucallimu yadkhulu almucallimu yadkhulu mucallinka ayaa soo gelaya almucallim maxaa dhahaysa soo isim gudan maahan kaanaya inadna ka horeysa maxaa leedaha almucallim mubtada'un marfuucun wacalaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhir yadkhulu booskii khabarka aan ka rabna maxaa yaala jumlada ficil bayal somaan icraab yadkhulu ficilun mudaaricun marfuucun wacalaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhirihi liannahu ficlu mudaaric saxiixun ayib yadkhulu wuu soo gelayaa faacilkii meeye yadkhulu wuu soo gelayaa yadkhulu wuu soo gelayaa isaga demeeye huwa haa yadkhulu wuu soo gelayaa huwa mafaaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu hadda waxaa haysaa mubtada almucalimu ah iyo ficil yadkhula iyo faacil huwa maxaa rabnaa khabarkama rabno mar haddii muntadar sheega maxaa loo baahan yahay khabarkii meeye maxaan dhahaynaa waljumlatu jumlada min alficilkeede yadkhulu iyo walfaacil oo ah huwa fii maxalli rafci khabarulmubtada intaa makaa lumaysa yaa ma kaa lumayso intaysan kaa lumin waa fahamta soomaan zaydun yaktubu darsa miya kaa ii boobsi zaydun yaktubu darsa zaydun mubtada'un marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhirihi liannahu ismun mubtadaa sheegta soomaahan khabar baa laodha khabarkii meyid talow ficil booskii khabarka yaa jooga hadda ficilkaasaa khabar noqon yaktubu khabaru miyaa dhexaysaa toosa maya yaktubu wuxuu yahay sheegyasu maxaa weeye ficilun mudaaricun marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun daa'iratun fii aakhirihi liannahu ficilun mudaaricun saxiixun wakaa yaa waxa qoraya huwa soomaan wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu maxaa la qorayaa addarsa waa mafcuulun bihi mansuub wacalaamatu nasbihi intaa markaad tiraxdo waljumlatu khabar baa rabtaa soomaa sideed khabarkiisaa rabtaa waljumlatu min alficli waalfaacili fii maxalli rafci khabarul taas waa marka jumladii ficilkaada khabar noqoto maxaa loo yaqaana khabarka khabarun hayru muxamedun abuuhu caalim oo kale muxamed ninka la yidhaahdo abuuhu aabihiis caalimu nin cilmi la wey see loo ciraabaya muxamadun mubtada'un awal meeshii laba mubtadaa jooga dee muxamadun oo mubtadaa iyo abuhu iyo mubtadaa kalaa marka waa in la kala muxamadun mubtada'un awal oo mubtadihii koobaad marfuucun oo godan wa calaamatu rafcihee dammatun daahiratun liannahu ismun abuuhu waa mubtada labaad maxaa ku cadays mubtada labaad yahay waxaan ku caddaynayaa horta khabar ma aha oo muxamedun khabaru ma aha hadduu khabar ahaan lahaa macnaha wuu dhammaystiri lahaa macnihiina ma dhammaystirna muxamedun muxamed abuuhu aabbiyi ma dhammaystirantanu xaggaa maxaa kaga soo baxay abuuhu khabar maa ee eh, abuhu haddaysa khabar ahayn isim godan weeye abuu suma godna kaanaya inayadanna miyaa ka horeeya marba haddii ism godan yahay kaanaya inayadanaysan ka horayn khabarna uu noqon waayo muxuu noqonayaa marka waa mubtada kala dee maskax wayna shaqaysaa maskaxdu maskax wayna shaqaysaa maogta ya waaya abuu marka mubtadaynu yamaadu caddaad laba cadaymood baa u haynaa kow horta khabar ma aha oo maxamedun khabar uma maaha sababtu maxay tahay macnuhu ma dhammaystirmin labo waana isim godanoo kaanaya inaydanna meesha ma joogto labadaa markay isu yimaadeen abuuhu maxay noqonaysaa mubtada kale isagoo cilaabaysa marka abuuhu mubtada'un thaanin marfuuc wa calaamatu rafcihi al niyaabatan liannahu min alasmaa'il abuu mudaaf wlhaau damiirun mutasil mabniyun cala dami fii maxali jari mudaafun mubtada labaad baan sheegnay qaa'imun waa mid taagan khabar weye iyo khabarlomubtada yaale kan soo xiga ayada qaa'imun maxaa dhagaysaa khabarul mubtada'i caalimun miyaa khabarul mubtada'i kan labaad khabarkiisi weeye marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratan fii aakhiri liannahu isman intaa markaa tiraada aljumlatu jumlada min almubtada'i aani mubtadaha labaad waa kee sheikh mubtadaha labaad kee weeye abuuhu iyo wa khabarihi khabarkiisoo ah caalimun abuuhu iyo caalimun isla socota ayaa hee fii maxalli rafcin khabarulmubtada'il abuuhu iyo caalimun la isku daray ayaa maxay isku yihiin muxamedun khabarkii muxamed ah warkabaa ku dhacay soomaan haye tusaaladaa kaysanaya almucallimu kitaabuhu jadiidun <laughs> almucalimu mucalinku kitaabuhu kitaabkiisu jadiidun wuu cusub yahay sax soo maa almucallimu tulaabuhu maahiruuna sida almucallimu macallinku tulaabuhu ardadiisu maahiruuna waa kuwa taf ah taf wey tolo idinka miyaa la sheegayaa yaa la sheegayaa ma idinkaa sidaa marka almucallimu eh, macallinku tulaabuhu waa ardadiisu tulaab soo isim godan maahan ma khabar hadday macnihii mucallim dhammaystirayso khabar weeye haddaysan dhammaystiraynna mumtadaan ka dhiganaynaa adde almucallimu macallinku tulaabuhu ardadiisu hee ma dhamma warku soo maahan maxaa kaaga baxay tulaabuhu inaysan hee khabar toosa u ahayn mucalim maxay taha marka waa gudan tahay kaanaya inaydana kuma xigeen waa mubtada kale soo maahan icraabta siida almucallimu mubtadaun marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii haddaadan akhrin tareenka waa ka dhacaysaa ogow ila ahri ka fiirso dulaabuhu mubtada'un thaanin marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhirihi dulaab waa jamcu taksiir liannahu jamcu taksiir baarak allah fi dulaab mudaaf walhaau dulaabuhu somaan walhaau damiirun muttasilun mabniyun calad fii maxalli jarri mudaafun ilaa hadaas waa waa mutasilun khafda weeye bihi bayd bihi hadaasa la mid taha waayahay maahiruuna khabarulmubtada'i marfuuc maahiruuna maxay ku godantaha wa calaamatu rafcihi al sababta liannahu jamcu mudakar maahiruuna wowyan waa jamcsooma waljumlatu min almubtada'i aani kee weeye tullaabuhu wa khabarihi oo ah maahiruuna fii maxalli rafci khabarulmubtada id alwal baarak allah dee ka sii baa hagga qur-aanka afkaasuu marahaya waaya miaalka saddexaad muxamedun cindak muxamed wuu kula joogaa muxamed maxaasasida mubtadaun marfuucun bilibtida wacalaamatu madaahira fii akhiri li'annahu ismun cindaka cinda waa darfu makaan mansuubun bitaqdiiri fi waan gaari cinda mudaaf waalkaafu damiirun muttasil mabniy cala alfatx fii maxalli jarri mudaafun halkaaswaaintaas waa inaan agaari doonno intana qudisawatan waadarfu darafka cinda ah mutacalliqun wuxuu la xidhiiraa bimaxduufin eray meesha ka maqan oo taqdiiruhu markii la qiyaaso u noqonayo kaa'inun uu noqonayo meesha baa ka maqan soomaaligii ku jiraa kaa'inun fiiri zaydun ninka sila cindaka agtaada muxuusin karaa intaa agtaada buu ahaada waa ku daraa agtaaduu joogaa agtaaduu ahaaday ahaada haddaanan ku darin wacnu ma dhammaystirno zayd ninkale cindaka agtaada buu ahaaday agtaaduu joogaa joogada joogaa ahaadaydaasi waa kaa'inun macnaheedu warkaama ku dhace soomaaliya uma andarsan marka dee taa soomaali ahaantaa u akhriday ayadoo carabiya meesha ka maqan ayadaana khabarkiiyo marka waa inaad saa u fahamtaa warka ma ku dhacay maxaan haysaa markaa waadarfu cindaka ah mutacalliqun wuxuu la xidhiiraa bimaxduufin eray meesha ka maqan taqdiiruhu markii la qiyaaso muxuu noqonayaa kaa'inun ahaaday buu noqonayaa kaasaa muxuu noqonayaa khabarun khabarulmubtada'i marfuucu calaamatu rafci damatun daa'iratun muxamedun fidaari tan fiire muxamedun muxamed fidaari guriga dhexdiisu hee ma ka reebi kartaa ahaadadaas aa keenaysid meesha ahaaday kama muuqato maxaa soomaaliya ugu darta waa tan qarsoondee kaa ahaaday ahaaday waa kaa'inun macnaha carabigu ayadaana khabarkiiya mise u cilaabina markaa moxamed sida fii xarfu addaari wa calaamatu jarihi la'annahu ismun mufrad soomaan inta markaad tidhaahdo aljaaru kan wax hoos dhigay fiida walmajruuriyo kan la hoos dhigay mutacalliqun wuxuu la xidhiiraa bimaxduufin mid meesha ka maqan taqdiiruhu markii la qiyaaso muxuu noqonayaa kaa'inun ahaaday buu noqonayaa ahaadadaasa maxay taha markaa khabarul mubtada'i kuwaasi eg ulaa'ika waa mubtada kuwaasi ma'waahum hoygoodu jahannamo weeye booskan hadda khabarkan ala maxaa fadhiisa ma'waahum jahannam waa mubtadaya khabar cusub allaahu alle yabsud risquu fidiyaa allahu waa mubtada yabsud waa taqaanaa ficil baa fadhiistay alxamdu mahad lilaahi ayay u sugnaatay lilaahi jaanum jir meesha fadhiistay waaya almadluumu kan la dulmiyey ducaa'uhu habaarkiisu mustajaabatun wey waa la ajiibaya aljahlu dulaamun alrajulaani labada nini yadkhulaani waxay gelayaan fi lmasjidi almuslimuuna yusalluuna alcasra baabulcawaamili daakhilati cala muntada cawaamishii aan ka ilaalin muntada markay galaan ka waran waatan wahiya cawaami qaala almusanifu raximah ullah wuxuu yii wahiya cawaamishu alaaatu ashyaa'in wey ashyaa'in wey kaana weeye waakhawaatuhaaya wa innaya waakhawaatuhaaya wadanantuya waakhawaatuha aanduu maraynaa shanaxa u gudbaynaay fa amaa kaana waakhawaatuhaa somaan fa innahaa iyadoo tarfacu waxay godaysaa al isma wa tansiib waxay kordhigaysaa alkhabara wahiya wahiya kaanay waa lahayd kaana weeye amsaa weeye asbaxa weeye adxaa weeye dalla weeye baata weeye saara weeye laysa weeye maazaala weeye manfaka weeye maafati'a weeye maa barixa weeye maadaama weeye iyo wamaa weeye iyo hee iyo wamaa weeye tasarafa ka rogrogma minhaa kuwa ka dhasha yacni kaana yakuunu kun soomaan naxwu kaana wayakuunu wa kun wa asbaxa wa yusbixu wa asbix taquulu waxaa dhahaysaa kaana zaydun qaa'iman buu ahaa walaysa camrun ahee shaakhisan mid taagan ma ahayn iyo wamaa ashbaha daalik amaa ina wa akhwaatuhaa fa inahaa tansibu waxay kordhigaysaa almubtada'a wa tarfacu waxayna godaysaa al wahiya iyaduna inna weeye waanna weeye walaakina weeye waka'anna weeye walayta weeye walacalla weeye taquulu waxaa dhahaysaa inna zaydan qaa'imun wuu taagan yahay walayta camran alla camarna shaakhisun wuu taagan sugnaado wamaa ashbaha dalik wamacnaa ina waana macnahood waxawey litawkiid waxbay adkeeyaan walaakinana lilistidraag waxbay soo reebtaa waka'anana litashbiihi cid bay cid ukeysiisaa walaytana litamani cid baa ku tamanida walacalana litaraji waxbaa lagu fishaa watawaquc waxbaana laga baqaa tawaquc wax inuu dhaceeyo aa ka baqaysi waay wa amaa danantu wa akhawaatuhaa soomahan fa innahaa tansibu almubtada'a waalkhabar labadaba way kordhigaysaa calaa annahumaa inay yihiinba u kordhiganaysaa mafcuulaani laha laba mafcuul bay ka dhigata mubtadii khabarkii wahiya danantu weey xasiibtu weey khiltu weey zacamtu weey ra'aytu wey calimtu wey wajadtu wey watakhadtu weey wajacaltu weeye wasamictu weeye taquul waxaa dhahaysaa danantu zaydan qaa'iman wara'aytu camran wamaa ashbaha daalika barsharaha inoo geeye saaka waanu ordaynaa tacallamnaa fi darsi saabiqi waxaan ku soo dhigannay ana almubtada'a waalkhabara hee yurfacaani labadaba waa waa la godaa goorma idaa lam yakun qablahumaa hadaysan ka hormarin alcawaamilu lafdiya soma shardigu ma ahayn kow wa fii hada darsi nubayinu macna nawaasikhi wa kayfa yuqayiruuna xukma almubtada'i laba shaqaan qabanaynaa meesha nawaasikda la sheegayo oo ficilkii mubtadai khabarkii doorinaysa iyo shaqada ay qabanayaanba oo baranaynaa kow nawaasikhu lmubtada'i waalkhabari alaaatu kaana wa kaanaanu gelaynaa bismiillah horta shaqada koobaad cadadu kaana wa akhwaataha waa alaaata cashara weeyaan afcaal wa kulluhaa afcaalu kullina waa wada ficil wahiya kaana saa u micnaanayo fiirso kaana wuu ahaaday amsaa wuu ahaaday asbaxa wuu ahaaday adxaa wuu ahaaday dalla wuu ahaaday baata wuu ahaaday saara wuu ahaaday intaas wuu ahaada ku micnaanaysa intaamahaysaa wuu ahaaday intaas wey laysa ma ahan ayaduna laysa ma ahan baan ahaysaa laysa allaahu alla miyuusan ahayn baa soo gashay su'aala maa zaala kama suulin maa manfaka kama suulin maa fatia kama suulin maa barixa kama suulin intaasna maxaa weeye kama suulin yani inuu xaalada ku jiro kama tegin wey macnuhu kama suulin baa dhahaysa ayadana warma haysaa maadaama intuu yahay ayadana baash waa la kala saftay saddexaas macna kala qaadanaysa horta macna intaa mau haysaa xukunkoodu muxuu yahay kuwani mubtada iyo khabar meel taagan bay galaan markay galaanshaqada qabtaan maxay ta xukmu hada afcal waxaa weeye huwa tarfacu lmubtada mubtadihii way godayaan wa tajcaluhu isman magacii mubtada inta ka bedelaanna isman bay u bixsanayaan weyna gudeen wa tansibu lkhabara khabarkiina waa kordhigayaan wa tajcaluhu khabaran laha ayaana isisiinaya ayagaa isisiinaya tusaale asalkii hore wuxuu ahaa zaydun nashiitun zayd waa mubtada nashiidna waa khabar somaan khabarka nashiidun waa khabarka mufrad mise hayru mufrad nashiidun mufrad mise hayru mufrad waa khabarun sababtu ficil iyo faacil iyo mutadadiyo khabar iyo midtoona ma aha waa hal eray soo waa khabar hee khabar mufrada wey baaraka allahu fiik balfiir zaydun way godan nashiiduna way godan tahay timi kaana markay timi zayd godaalkiiba u daynaysaa laakiinse magacii mubtadaha bay ka bedelaysaa maxay u bixinaysaa ismu kaana nashiituntii godnaydna godaalkii intee ka bedesha kordhig saaraysaa nashiitan kaana zaydun nashiiطan aljawu saafin saafintaasi ina meeda kala dhacaan ka baqayaa alcilmu nuurun haye kaana geli kaana alcilmu allaahu afuurun kaana allaahu ka baqin de afuuran kan hore good kan dambana kordhig shaqada waa inta keliya waaya muxammadun qaa'imun kaana muxammadun qaa'iman inta dambe ka harayaan qaa'iman ha ka harin qaa'iman muxammadun akhuuka <laughs> kaana muxammadun kaana muxammadun akhuuka maxaa lagu kordhigaa maaa lagu kordhigaa alif somaan yasan kuu dhuuman kaana muxammadun akhaaka warkaa ma ku dhacay aquunka kordhig maxaa u ahaaka arrajulaani qaa'imaani taana keen kaana arajulaani qaa'imaani waa musanna maxaa lagu kordhigaa ya haye kaana arajulaani qaa'imayni markaan ku leeyahay baawl icraab dhakada ka soo qabo haa maskiinnima u haysta iska eeg sheikh meeshan cali baa la baranayaa inta kale cilaabta soo dhigata haddaan marka soo celcelina oo mushkilo qaran wey see loo cilaabayaa maatan cilaabteedii yaa haye aulaabu mujtahiduuna haye aulaabu mujtahiduuna haye kaana geli kaana ulaabu shaqada ugu horeysa intaan jawaab bixin horta waatan mujtahiduun horta maxay tahay jamculmudaker maxaa lagu kordhigaa intaa wana isweydiisaa intaan jawaab bixin bade haye maxaa dhahaysaa mujtahi daalka hoos dhig mujtahi dheh marka kaana tullaabu mujtahidiina khalli baalak khallee eh? khallibaalaka warkawaa ku dhacaysan kaana tulaabu mujtahidiina asmaada daahirka waxa lagu godo lagu kordhigo lagu hoosdhigo iska qabta ha ku rafaninayso wax kaste haye soo eraabaya kaana ficil maadi naaqis tarfacu lisma watansibul makaa dhumaysaa intaas waa ficil maadi naaqis naaqis waxa baahan wuu baahan yahayo khabar buu rabaa waa fahamta soomaan haye attaalibu ismu kaana ilaa akhri ismu kaana marfuuc wa calaamatu rafcihi liannahu ismun haye kaana aalibu kaana zaydun miya zaydun waa ismu kaana marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun liannahu ismun nashiiطan khabaru kaana mansuub fatxatun daahiratun liannahu ismun haye kaana allaahu afuuran haye kaana allaahu ghafuuran haye kaana ficil maadi naaqis tarfacu lisma watansibul allaahu ismu kaana marfuuc wacalaamatu rafcihi dammatun daahiratun liannahu ismun hafuuran khabaru kaana man wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fala'annahu kaana alcilmu nuuran kaana ficil maadi naaqis tarfacu lisma watansibul alcilmu ismu kaana marfuuc naafican khabaru kaana intaa ma haysaa waaya tusaalaha ku xiga kaana aalibu kitaabuhu xasanun soo maahan Eh, kaana xagga naga dhig aalibu kitaabuhu xasanun aaalib soo mubtada koowaad ma ahayn kitaabuhu mubtada labaad xasanunna khabarkii mubtadaha labaad kadibna jumlada mubtada labaad iyo khabarkeeda maxay noqonaysa khabaru lmubtada'i alwal soo ma ahayn haddar wax kale hasdhibin kaana markay timaado aaalib waa isimkeedii soo ma haysa intaa kitaabuhu xasanun caadaw ciraab mubtada marfuuca xasanun khabarkii kadibna waljumlatu min mubtada wakhabar fii maxaal nasbi khabaru kaana fiirso kaana waa ficil maadi naaqis tarfacu lsma aalibu ismu kaana marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daa'iratun fii aakhirihi lanahu intaa ma haysaa khabaru kaana rabnaa soomaan khabarkii kaana meesha hadda maxaa yaal mubtada iyo khabar cusub soo maahan mubtadaha iyo khabarka cusub caadi u ciraabo markaa caadi u ciraabato kadibna booska fii maxali nasbi khabaru kaana dheh warfiiri kitaabuhu mubtadaun marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafcihi damatun daayatun fii aakhirihi liannahu ismun mufrad xasanun khabaru lmubtada'i marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun daahiratun fii akhirihi mudaafka hubi soomaan kitaab mudaaf walahaa damiiru muttasil cala dami fi maxali jari mudaafun xasanu waa khabarulmubtada'i marfuuc wacalaamat fii aakhirihi intaa ma tidhi waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali nasbi khabaruh sidii hore usoo cilaabi jirn mubtadmarkii khabarku qayrmufrad noqdo sogale maysid markaan habeenna maxaa dhihi jirn waljumlatu minalmubtada fi maxali rafi khabar mubtada alawal sooma dhihi jirin tanna meeshii baa waljumlatu min almubtadai waalkhabari fii maxali nas kaana khabarkeeda suma kordhigna fii maxali nasbi khabaru kaana hayatan fiiridkuxigta kaanat zaynabu zaynab waxay ahayd takhtasilu mid qubaysanaysa haye kaanat ficil maadi naaqis tarfacu lism watansibu tanii intaa ma haysaa haye zaynabu ismu kaana wacalaamatu rafcihi baaraka allaahu fiik taqtasilu wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu takhtasilu hiya ma tidhi hadda booskii kaana ee khabarkii kaanoo kordhignaa booskiisa yaa fadhiistay jumla ficila soomaaan takhtasil oo dhan baa fadhida soomaaan maxaa samaynaysaa waljumlatu min alficili waalfaacili fii maxalli nasbi khabaru kaana idan kaana khabarkeeda buu kordhignaa dee ficilkanna boos kordhigan buu yaalaa baan leeda haye laysa alfataa bilmuxtaqari kaana waxaa la mid icraabtaas ka leh abax kulli waa isku icraabda meel kale kaana sa u ciraabtay asbaxa u ciraab amsa u ciraab wakaa muxamadun akhuuka soo maahan yaa ka hormari haye muxamedun akhuuka amsa amsa shaqadii kaanas uma qabato tarfacu isma tansibol soo amsa haye amsa muxamedun ah, <laughs> amsa muxamedun ahaa maxamed wuxuu ahaaday hee walaalkaabuu ahaaday warkaa waa ku dhacay soo maahan saara baa la mida saara muxamedun akhaaka sirtu akhaaka haye laysa alfataa bilmuxtaqa see loo ciraabaya laysa waa ficil maadi min akhawaati markii kaanaa ciraabaysid ficil maadi naaqistar laakiinse markii cid kale kaana waa lehed min akhawaati baa kusoo biiraysa maxaa laysa ficil maadi min akhawaati kaana walaalaheed weeye baa tir wax kalemaada samayn tarfacu lisma wa tansibul alfataa ismu laysa marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun manaca min ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور مقصور هاهي بالمحتقر الباء xarف jar zaa'id craabta waa craab gaara si gaara u xifdi laysa markaa aragta craabtaasoo kale wadata meesa ku aragto sankaa saarsa alba xarfu jar zaa'ida yacni hoos dhigay keensanaysaa micno male wey macnu bal fiiri almuxtaqar waa khabaru laysa haddee shaqaynsa waxaan dhihi lahaa ismuhee waxaan dhihi lahaa ismun majruurun bilbaabaa dhihi lahaa soo maahan ma dhihin sababtu maxay tahay waa zaa'id wax xukuna leedahay ma jirto saad u icraa mar alaysa allaahu biaxkami oo kale saanu ciaabasaalbaaxafuzaaidmuxtaqar is khabaru laysa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alaakhir manaca min duhuurihaa ishtiqaalu lmaxalli bixarakati xarfi jirsaad kordhigii muxtaqara la dhihi lahaa xarako kaga haboon baa timiyo ba' zaa'ida meeshii timaada weeye taas bacdii zaa'idka xarakada hoosdhigi weetay baa meesha ku mashquulshay mooyaane meeshu way kordhigan tahay ka soco darsiga waxaa u baahanaya kitaabka naxwada wuu socdaa shan daqiiqo markaan darsiga dhammeeyo meel loo ordayaa ma jirto shan daqiiqo ka mid ah in halkaa la la muraajaceeyo culimmada masaajidkan waana siiyanmiyana siin shan daqiiqo muraajacaa ilaa casarka runtiis darsiga naxwadaahi wuxuu naxwo ku yahay in laisla muraajaceeyo waa fahamteen soomaaan halkaas shan baa loo fadhiisanayaa ardaygii ka taga meeshaas hadda xukunkaara qabanaya halkaasaa fadhiisanaysaa haddaad degdegsan tahay dhegtaay ugu sheegaysaa shiikhow meel baa ku daasa haddii kale miyaa shan daqoo muraajacaa nafaceedayuu ku soo laabanayaa aduun kuu soo laabanaya waa fahamteen soomaahan xoogaa waxaan dareemayaa bixid markaas ka baxdaan casharkii rag baan soo akhrinay gabdho badan casharkaan soo akhrin baa jiro soo fadhiisa casharkii si kii hore asagoo ka dansan yahay way rafanayaan moogta ha way rafanayaan waa si rafashada laysaga baabi'iyo shan daqiiqo muraajacaa la gelaya <clears throat> haye maa zaala alqaadii fi lmaxkamati maa zaala ka jar alqaadii fi lmaxkamati saa markay tahay soo lama craabi karo alqaadi waa mubtade filmaxkamana waa jaari majruurka kaa'inuntii baa imaanaysa meesha laakiinse maa zaala timi maa zaala sidii kaana u shaqeynasa loo craabiy bal fiiri maa waa xarfu nafyin haddaan maa zaala icraabo maxaan maa fatia manfaka iyo maabarx waa isku ciraab xabadaasaa kaga tusaale qaadanaysaa markaa waa ku dhacay soomaahan juxa ha noqon laa takuun mila juxa haddaad juxu kala noqotid dee imtixaan baa ku haysta ma garata juxa macanu waxa warqad baa <laughs> sheekay soo arooriyaan wallaahu aclam bisixatiha waalcuhdatu calayhim waxay yidhaahdeen juxaninkii layidhihi jiray ayaa wuxuu guribaa looga tegay markii gurigii looga tegey liis baa loo dhiibay guriga shaqaduu ka qabanayo guriga intaa maqannahay saa shaqadaasasii qabanasataasii caruurna waa looga tegay guriga liiskii wuxuu arkay wiilka yarkaayo guurguuranayo dabka u socda liiskii buu ka fiiriya shaqada ma ugu jirtay in wiilyaa dabka aan ka qabto magu jirtaa waa maskaxdu shaqaysaayo hee qofkii hee haddii marka juxowkaaga noqon halkii tusaale lagu siiyey keliya daba ordine keenso tusaale adugu tusaale lagu siiyey raac maasaala lagu siiye barixa iyo infaka iyo kulli waa la mid yaah maa waa xarfu nafyin zaala waa ficil maadi naaqis min akhawaati tarfacu lisma alqaadi ismu maa zaala marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun calaa aakhirihi lannahu ismun man man manquus yabanugudambaysasoomaan fii xarfu jar haye almaxkamati ismun majruurun bifii wa calaamatu jarihi lأnnahu ism aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inan maxaa u kordhignaa hadda kaa'inan maxaa u nidhi habaru kaana habaru maa zaala maa zaala khabarkeedu miyuu godayn soo kordhigan yahay tarfacu lisma watansibal sooma kordhignaa kaa'inan waa inaad tiraahdaa marka warkaama ku dhacay tasarufaatukaana wa akhwaatiha tasarufaadka maxaa laga wadaa macna tasarufaadka waxaa laga wadaa bal fiirso macna anna haadihi afcaashani tarfacu lisma ismkay kordhigaan wa tansibu alkhabara khabarkana ismka way godaan wa tansibu alkhabara khabarkana way kordhigaan cindamaa takuunu markay noqoto fii xaalati almaadi wa fii xaalati almudaaric iyo walamri ficilkii maadiga kaana ahaa markuu mudaaric noqda si isuu shaqaynaya yakuunu ismkiina wuu godayaa khabarkiina markuu amar noqdana waa la mid qul kuunuu hee qul kuunuu ha kuunuu xijaaratan soo iciraab qofkii maanta kuunuu xijaaratan iisoo iciraaba bilis wax ii keena ciraabteeda adoon khadna ka soo fiirsan buugan aan kasoo daalacan bismillahi waxay ka timi kaana sidii kaana u shaqaynaysaa kuunuu waa ficil amara ah isimkeedii waa jira jooga xijaaratanna wakaa baaraka allahu fiikum kuunuu xijaaratan miyaydan ka lumaysaa maya waxaa kaloo soo cilaabtaa sirtu sirtu daaliban sirtu saara ka timi saara oo tu la raaciyo wey ismkii saara waa garanaysaa tu'da weeye daaliban arday baan noqday macnuhu marka waxa weeye ficilkii markii maadigu ahaa shaqaynayay markuu mudaaric noqdana shaqadii buu wataa weli tusaalaha fiiri yusbixu caliyun mujtahidan yusbixu maxay ka timi xaggee as asbaxa soomaan asbaxa kaan tarfacu isma wa tansibul soo ma ahayn shiikh sidaasoo kale ismay u shaqaynaysa bal fiiri ciraabta yusbixu caliyun mujtahidan asalka ruuxa caliyun mujtahidun yusbixu baa timi mujtahidan baa ka dhigna ciraabta yusbixu waa ficlu lmudaaric min tasarufaati asbaxa tarfacu lisma caliyun waa ismu yusbixu marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhirihi sadiiqan yusbixu caliyun hee mujtahidan miyaa way kala duwan yihiin mujtahidan sadiiqan waa isku midde sadiiqan mujtahid kala duwan yihiin labadu waa khabar bay iska noqon karaan sadiiqan waa khabar yusbixu mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun ayadoo ficil mudaaraca baa shaqays macnaha waxa weye tasarufaadkii baa shaqeeyey tasaruf waxa weeye kaana yakuunu kun asbaxa yusbixu asbix saara yasiiru sir wakaa tasaruf waxaasaa la yidhahda in roogoba kelmad roog mid kastana way shaqaynaysaa weeye soo ciraabdee soo ciraabi kartid yaa alqismu thaani inna wa akhawaatuha waa halkaa bog ayagu halkaa bog ku daraynaa yasiida waqti ma hayno sideedaad waa la soo galay soo maa bishii todobaad qayb ka mid aa ah naga tagteen oo casharka aanan bilaabin saa daraaddeed xoogaa casharka waa badanyana inaa badan maxaa ka qabtaan yaa soo ma aha caadi soo ma ah micid baa qadadu ka qaboobaysaa maya alqismu aani qaybta wa akhwaatuhaa weye cadadu ina wa akhwaatihaa sittatu axrufin waa lix xaraf lix xabageliya wey saddex toban maa inna haye anna haye layta lacalla laakinna kaanna kaanna sida xukmu haadihi alxuruuf lixdaa xaraf xukunkay la imaanayaan waxaa weeye annahaa tansibu lisma yay lid ku yihiin kaana tani tansibu lisma magacii hore bay kordhigaysaa wa tarfacu lkhabar khabarkiina u deenaysaa ay idaa dakhalat haadihi alaxruf hadday galaan caleemtada walkhabar tajcalu lmubtada'a isman isim bay ka dhigayaan wa tansibuhu wayna hee kordhigaysaa wa tarfacul tusaale muxamadun qaa'imun ina keen ina muxammadan qaa'imun alcilmu nuurun ina alcilma nuurun allaahu hafuurun ina allaaha hafuurun kaanilid ku tahay alashyaau bididdiha tatabayanu macaani haadi lxuruuf inna yana yufiidaani tawkiid markaa wax adag rabto inaad wax adkayso inna yana adeegsanaysaa inna rabbaka la samiicu ducaa inna rabbaka la hafuur inna marsa qur-aan soo maa yaah inna inna badsha eeg inna badsha rabbika lashadiidun haye inna keen inna macal cusri yusran kee mid kale inna allaaha ghafuurun raxiim mid kale keen miyaa weydi iska wadkaas marka innaya anna maxaa la adeegsanayaa tawkiid waxbaa lagu adkeeyaa muxamedun qaa'imun xaa wuu taagan yahay hadal jilicsan waa dhanmuusan taagnayn inna muxamedun waa adkaysa shakii meeshu ka baxay tan ku xigta layta tufiidu tamani tamani waxa weye wax adag tahay in la helo baa layta loo adeegsadaa layta alkawaakiba tadnuuli faadimaha cuquuda madci wuxuu yidhi <laughs> layta alkawaakiba tadnuuli alla xiduuhu ma ii soo dhowaadaan fa andimahaa aan ka taxay cuquuda madxin ah, cuquuda madxin wareeg aan ka taxay yacni tujimaha maxaa la dhahaa yaa cuquud aan ka tahay katiinad aan ka tahay yani mid yani xidigii baa lasoo qabanaya xidig hebel xarigaa lagu xiraya dayaxii soo qabo yn waa tashbiih culus weye soomaa layta bu adeegsadeen miyaa la awoodi karayaa maya tankuxigta fiiri lacalla waa wax la rajeynayo lacalla allaaha yuxdiu lacalla allaaha soo jeedid alla wuxuu mudan yahay way macnuhu tan ku xigta laakina tufiidu listidraak shay baa hadashay waxaa si loo fahmaa waxbaa ka soo reebata istidraag baa la dhahaa waa faahfaahin doonnaa kaanna tufiidu tashbiih laba shay laisku ekeysiinayo inaan bilaabaynaa inna zaydan qaa'imun inna maxaa dhahaysaa icraabta ina xarfu tawkiid tansibu lisma watarfacul zaydan ismu ina mansuub qaa'imun khabaru inna lacala alxabiiba qaadimun alla kaan jeclaa muyimaad uu soo socdaa way macnuu waan rajeynay lacala maxaadhahaysaa xarfu tarajin min akhawaati fatansibu lisma alxabiiba ismu mansuub fatxatun qaadimun dammatun liannahu ismun mufrad soomahan tanbiihanska eeg war tanbiiha eeg tacalamnaa waxaan ku soo dhiganay fii baabi almubtada'i walkhabari anna alkhabara khabarku yakuunu inuu noqdo maratan hee jumlatan ismiya wamaratanna wamaratanna wamaratanna darfan intaan ma soo dhigannay maxaa isku dhahaa khabarka noocaasa khabarun hayru khabarkaasi kadaaka sidaasoo kale khabaru haadihi alxuruuf xuruuftan hadda aan joogno khabarkooduna idaa kaana hadday noqdaan midla daalika sidaasoo kale fa innahu yakuunu khabaran fii maxalli rafcin allaahu akbar sidii kii hore ciaabiso kale u cilaabaysaa markaadheh fiiri muxamedun yadkhulu muxamed markaa caad u cilaabato yadkhulu soo ficil mudaaric faacilkiisu huwa waljumlatu lficliya fii maxalli rafci khabarkamaana dhehayn sidii oo kale haddana u cilaab muxamadun yadhul inna ka hormari inna muxamadan yadhulu soomahan inna waa xarfu tawkiidin oo nasbin xarfu eh, tawkiid tansib lisma watarfacu lkhabara muxamadun ismu inna mansuub wa calaamatu nasbi faxdar fi akhri intaa ma tidhi yadhulu caadigii aa ah, marka ruu cilaabanaysay wuu ciraabo yadhulu ficil mudaaric marfuuc mdaari fi aakhirihi faaciluuna waa huwa waljumlatu marka xagaa marayso kii hore maxaan dhahaysa fii maxalli rafi khabar soomaahayn tan inna khabarka wey magodan mise wuu ku dhigan yahay wuu gudan yahay soomaahan kuwad waljumlatu alficliya fii maxalli rafci khabaru inna baarak allaahu fiik tusaaluu inna muxammadan fi daari maxaan dhahaysaa inna xarfu tawkiidin wa nasbin soomaahan tansibu lsma watarfacul muxammadan ismu ina mansuub fatxatun daahiratun fii xarfu jar addaari ismun bifii kasratun soomaaan xalkaa marka maras maxaa dhihi jirtay aljaaru mutacalliqaani bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inun khabaru inna miyay kaa lumaysaa tusaale kasta waxaan ku yaal malaayiin tusaale ah ayaad helaysaa marka waa ku dhacay soomaan su'aalahan kasoo fakara innahu fakara biri waa su'aalo badan baa jira biri innahu fakara fakara waa ficil maadiya innahuna u jeedaa innahu fakara yaa ciraabtiisa qaadanaya hayesiida innahu fakara yaa qaatay inna bilow inna xarfu tansiibul isma ma tiiri isimkeedii meeyi haadana ism waa walhaau damiirun muttasilun mabniyun calaa dami fii maxalli nasbi ismo walhaau damiirun muttasilun mabniyun calaaintaamataqaanid meeshaan fii maxalli rafci faacil fii maxalli nasb meeshaan dhihi jirnay hadda waa inna ismkeedu weeye fii maxalli nasbi ismu inna fakara fiicil maadiya faacilkiisuna waa huwa waljumlatu min alficli waalfaacil fii maxalli rafci khabaru inna inahu fakara sawad layta muxamadan xaadirun kaanahaa qamarun kaanahaa qamarun sida inahu icraab waxba kala duwanaa inahu fakr lacala allaha yuxdiu wataa iska soo dayana ismacu ciraabsid maku darnaa danna yaa haadaa billaahi towfiiq sal allahu wslm cla nabiyina muxamed wcla alih wsaxbi ajmaciin